Música intaaan wanagsan dhegeystayaal waxaad soo dhawaataan barnaamijka ogaal oo hadayo kale aad ka dhegeysataan k nn maalin waliba marka laga reebo maalinimada jimcaha mar kale ismaqal wanagsan dhegeystayaal waa barqanimo isniina taarikh ku xasiisan tahay toanka bisha oktoobar sannadda qodobada dagaal ku maqli doontaan waxaa ka mid ah guddoomiyihii hore ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo ka hadlay waxa uu ku ogyahay mid ka mid a ah macallimiintii jaamacadda oo la sheegay inuu goostay shabaab waan soo qaadan doonaa ciidamada dhowaan laga keenayo dalka eritariya qaarkoodna la keenay maxay ka bedeli karaan sidoo kalena ka qaban karaan dagaalka lagula jira al-shabaab oo la doonayay in muddo kooban lagu soo afjaro waxaad kaloo maqli doontaan kun ruux oo falastiiniyiin ah oo lagu weysan yahay dhismayaasha burburay kuna burburay duqaymaha israa'iil qaramada midoobana walaac ayay arrintaa ka muujinaysaa xilli israa'iil ay sheegtay inay joojinayso duulaankii dhulka ay doonaysay inay ku gasho marinka khaza qodobadaasi kuunagu soo kordha ayaad maqli doontaan ee markale kusoo dhawaada barnaamijka ogaal barnaamijka waalan gudagan dhegeystayaal ku bilaabnay gudoomiye hore ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed profesor xasan cumar mahadala ayaa ka hadlay arrimo ku aadan nage cali khaliif oo lagu sheegay inuu ahaa abwaan una goostay shabaab xilli uu ka mid ahaa macalimiinta ama barayaasha jaamacadda ummadda soomaaliyeed muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa arintaasi aada looga hadalhayay marka la eego warbaahinta gudaha iyadoo oo markaa dad badan ay isweydiinayeen sababta keentay in markaa abwaannagee oo dad badan ay garanayeen oo ka mid ah hay-adaha dowladda xukuumadihii dalka soo maray iyo shakhsiyaad badanba ay lama filaan iyo amakaa ku noqotay in mar qura la sheegay in la waayay sidoo kalena uu u goostay una wareegay kooxda shabaab brofesor xasan cumar mahadalla guddoomiye hore jaamacadda ummadda ayaa ka hadlaya waxa uu ka garanayay nageeye iyo sidoo kale waxa uu ku ogaa muddooyinkii u dambeeyey nageeye wuxuu ahay dadka eh, yani ii yimaada ii yimaada hadda markii ugu dambeysay waxaa ii yimid asaga iyo wiil madow oo dhallinyaro ah u ibarayay sababta u ibarayay ilaa hadda ma xasuusto inuu shaqo u raadinayay iyo in kale moog laakiin wuu ii imaan jiray runtii aniga waxaan ahay nin professionaal ah ma jecli in qof inta ii timaada sakay dhigto qof khatar ah oo mashaakil ah oo libaax marka isaga wuxuu iska kaa dhigaa nin sophisticated oo mataqaanaa khatar ah oo yacni levelkaada ah aniga marka waxaas dhan kuma jira nin shaqaan ahay waa ignoor garayn jiray marka xiriir fiican aniga isaga ma lahayn laakiin waxyaabaha aan la yaabi jiray weligay waxay ahayd semester kasta afar maado ugu yaraan haddaysan ka badnayn ama shan maado ayaa loo dhiibi jiray macalimiinta caadiga ah saddex ma helaan laba iyo halaa lagu tuuraa asaga afar maado ugu yaraan ayuu helaa eh, waa bare waa bare baraa sare ma aha rofessorna ma gaarin waa bare waxaan arkay laba mushaaro isku xigta oo qaata midna kun sideed boqol iyo jajab midna kun sagaal boqol iyo jajab barana siduu ku qaata lacagta noocaasa waa waa adag tahay marka shaki waxaa galay in loo sallaxaye war ninkan dhallinyarada ah oo waqooyi ka yimid kuwii xamar joogay ayaan helaynin shan maado iyo afar maado isaguna wuu helayaa whats the relationship anuu ma garanayo uh, siday ugu suura gasha laakiin waa xaqiiqo jirta waa iga soo horreeya meesha waa iga soo horeeye waa nin ismuquurinayo iska dhigaayo khatar oo iscaburinayo maaragta mm-hmm. yacni iska dhigaayo intellectual ama maaragta mm-hmm. high style yacni ma ka helaysid la joogistiisa ma ka helaysid mm-hmm. waxaad leedahay what is this put on isbukhuuriskaas maxaa waaye yah sophisticated iska dhig waa ujeedaa qofka inuu sophisticated ahayn wuuna iska dhigayaa simplicity is sophistication itself ya markaad caadi iska dhigtid taas sophistication ah sooma maya weliga weligay shakigaas ima gelin weligay shakigaas ima gelin su-aasha ugu fiicneed maanta ay weydisa meeshan dadkan sirdoonka lagu leeyaha waa waxba ma aha ma jiraan wax shaqaa ay sirdoon yihiin irono meelo kale hadday sirdoon yihiin laakiin wax sirdoon ah ma jiro waa u sheegaysaa war ninaan sirdoon iri war niyahow qofkaanaan ka baqaaya iga fiiri wuxuu ihi eh, degmada imaao foom buuxbuuxiya waxaas maya qof bannaanka jooga marka qofaan iri war niyahow qofkaanaan iskaga shakiya iga eeg yah ha eego daduu la hadlay degmada iyo waxaasma maaw degmada foom buux buuxi subxaan allah ma waxaasaa sirdoona yah war meesha sirdoon kuma haayaane waa wacnay markii ninkan la sheega waxaas waa wacnay wuxuu yidhi ma taqaanaa midkaan la hadalna warqad soo qor wat warqad soo qor maxaa dhacay mar haddaa waxaas laga shakiya amniga waxay ahayd inay istaagaan ay yimaadeen jaamacadda ay arkaan meelaha aan ka ka dabacsannahay waxaan u baahannahay conseenkeenna information xitaa waxaan na weydiin lama arko wallahi inaan xitaa hal mar xitaa nala weydiinin information waxaasaa sirdoona lama anu ma anu madaxaan ahay ma maqal wallahaanaan maqal wax la sameeyey baaritaan inaanan maqal ilaa maantadan waana ogeysiina anaa wacay personal aan iri waxaan iri meeshaan eh, ardaa joogta shaqaalaa jooga nanayow maaragtay bal fiiriya warqad soo qor ku lahaa maya maya tuhun kale ma anugu ma midda kale aniga aniga maba ihiba nin xitaa waaragta gurigeyga security ma laha nin tuhun qaba oo baqa oo bajaajkaasaan raacaa ummaddaasaan cuntada la cunaa sababto ha ah qofaan dhibaateeyana ma jirto lacagaan xadana ma jirto waddan aan ma jirto maxaa maxaan toban askari wadanaa dadna waxay u qaataan askarta ogow hadda halay arko ogow anugu in la arka iyo inaan la arkin dan dan kama lihi ilmahaygaan gacanta qabsadaa waddadaasaan kula lugeeyaa gudoomiyihi hore ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed rofesor xasan cumar mahadalla ayuu ahaa oo ka hadlayay arrimaha ku aadan waxa uu ka ogaa muddooyinkii lasoo dhaafay nagaya cali khaliif oo lagu sheegay inuu ahaa abwaan kana mid ahaa baryaasha jaamacadda ummadda lana tilmaamay inuu goostay al-shabaab weli barnaamij walaa degeysanaysaan k waad nagala socotaan saaxiib barnaamijkala degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan saaxiibayaal markaan haddii aynu eegnana iyadoo weli dalka uu ka socdo dagaalka lagula jiro al-shabaab kana socdo qeybo badan oo ka mid a ah gobolada dalka waxaa la filayaa sida qorshuu yahay in ciidamo hor leh oo lagu soo tababaray dalka dibadiisa gaar ahaan dalka eritrea inay ku biiraan dagaalka xili boqolaal iyo kumanaan kamid a ah ciidamadaba qaarkood la keenay qaarna la filayo in la keeno haddaba maxay markaa ku kordhin karaan dagaalka qaranka al-shabaab markaa la doonayo in looga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin dalka waxaynu wax ka weydiinay falanqeeye siyaasadeed marcade ah, marka ka jawaaba su waxaan is leeyahay waa ininkaas waxay ka dhigan tahay awal dantii loo geeyey meesha oo loogu talagalay inay ka shaqeeyaan loogu talagalay laga rabaa inay ka shaqeeyaan dowladdana markaas ay si saxan oo oo maaragtay uh, nidaamka ciidanka ay mariso sidaasa maarata laga rabaa marka waxay ka dhigan tahay in dawladda baahida iyo ciidanka ay u qabtay inay maaragtay uh, ahay ay kaga faaidayso waa garta marka ciidamadaas hadii la keeno oo lasoo dhammaystiro inkastoo qaybo badan oo kamid ah la keeno dalka maxay ka bedeli karaan howlgalada ka socda gobolada dalka iyo abaabulka ay dowladdu wado oo shabaab lagula dagaalamay taas waxay ku xirantahay dowladay ku xirantahay sida ay ugu faaidaysato ciidankii dhowrka ahaayo hadda oo kuwan ka horeeyo la keenayba lagama faa-idaysanin muxuu ahay wadadaay mareen waa lawada ogyahay soomaaliya dhan waa og tahay hadii maaragtay dawladda ay ka faa-idaysto ciidankaas ay si wanaagsan ugula dhaqanto wax badan ba ay dabooli doonaan baayihii ciidano dowla dhexeeyey ay dabooli doonaan waa gartay marka howlgalada iyo adeegsigooda dowladda dhankeeda inay ku xiran tahay ayaa sheegtay laakiin dowladdu markaa egta xaggeeda dhismaha ciidamada maxay kula muuqdaan ciidamo fara badan ayaa la dhisayaa ku dhawaad toban kun ama in ka badan ayaaba la dhigi karaaba intay dawladdu dhistay howlgalada socdo dhanka ciidamada miyay ka jirtaa mise dhanka maamulka sidee kula taha dhibaatooyinka uh, uh, uh, ka taagan ciidamada eh, waa ciidamadii oo la siyaasadeeyey oo maaragtay ma aha ciidanka eh, waxaa layidhahdaa askari ma xumaade taliyihiisa xumaadaa layidhahdaa eh, waxaa dhibaatada ka haysata ciidanka waxawaaye siyaasada iyo qabaailka lagu dhexmilay waay ciidanka qabaailla lagu dhexmilay siyaasiyiina dhex nidaamkii ciidanka waxaa bedelay qabaailaa bedelay marka qabaailadaas madaxweynahana ma uusan ka dhex ilaalinin marka nidaamkii ciidanka oo dhan faragu ka baxay marka ani waxaan isleeyahay siyaasadda laga reebo xildhibaanada iyo dadka siyaasiyiinta oo ciidanka dhexboodaya laga reebo maamul muxuu ahaa qabaa'ilada laga reebo ciidanka si nidaamsan oo sidii la yiqiinah u howlgalaan saraakiishiisa shaqada loo dayo halagu kor joogtay madaxweyneha ku kor joogtayo dhiirigeliya u tago laakiin uh, siyaasiyiinta daxboodaysa oo ciidanka hor hor socota iyo qabaa'ilada laga reebo sidaas ani waxaan isleeyahay dhibaatada jirta taasi waa dhanka qabaa'ilaadka oo abaabulka dadka shacabka ah maadaama dawladdu aysan awoodin ciidamo aada u fara badan oo sugi kara amniga goob kasta oo ay gacanta ku dhigto soo lama dhihi karo waa qorsho kale oo dowladdu ay la timiday oo shabaab ay uga hortegi karaan weerarada e, dabamareynka ah oo ciidamada gadaashooda ay ka geysan karta kooxda arintii aniga ma aaminsanay e, meesha oo mxuu dagaalada laga geysanayo maamul goboleeda joogo ciidamada dawladda markii ay goobta ay qabtaan waxaa laga rabaa maamul goboleedka inuu booliiskiisa inuu sugudiisa u geysto sidaan ciidanka uu sii socda laakiin hadda dhibaatada jirta waxawaaye qabaa-iladiiyaa madaxa iskula jiro siyaasad ahaan madaxa iskula jiraan eh, xuduudihii qabiilada ayaa dhibka jira marka eh, dhibaatada ay abuureenaa ka badan waxaa kale oo dhicin karta muxuu ahaa in loo soo dhexmaro qabaa-iladan dhalinyarada oo la aqoonin meelay ku yimideen iyo wax kale aan la galagaranayn in loo soo dhexmarona way dhacdaa marka ani waxaan isleeyahay dhibaatooyin badan baa a ku gadaaman sida ay maaragtay u shaqeeyaan marka ani waxaan isleeyahay dowladda ayaa laga rabaa waxaasoo dhan nidaamkooda inay hagto oo ay habayso oo isku dubrido kadib aa laga faaiideysan doonaa bulshada waayahay maamul goboleedyada ayaa sheegtay maamul goboleedyadu dowladda ay hoos yimaadaan dowladuna waxa aysan awoodin ciidamadii ay qortay iyadu qaarkood inay mushaaraadkoodii ay maareyso marka qorsho oo dhanka ee eh, mushaaraadka ah sow lama dhihi karo ciidamadan deegaanka ee dadka shacabka lagu abaabulayo sidoo kale qorshe kale oo eh, howlgalada qayb ka noqon karo maadaama dadka deegaanka ay kala yaqaaniin lama oran karo dowladda waxay u samayna sidaa walaal eh, hadda waxa sheegaysid wax ka weyn ameesha yaalla waa aragtay ciidanka ciidan sideedaba wuxuu ku shaqeeyaa moral marka ciidankii shaqo qabanayaa magaalow qabanaa waxaa lee reer hebel ayaa magaaladaas qabsanay marka reer hebel ah, magaaladaasay qabteen meeshaas ay joogaan ale marka reer way waay marka ciidankii aawo shaqadiisii ciidankii meesha ku dhintay oo ku dhibaatooday aaway shaqa ciidankii marka sarkaalkii ciidankaas hogaaminaya oo haddii la yidhaahdo reer magaalada qabsaday sarkaalka waxaa laga yaabaa inuusan ahayn reer marka meeshaas marka moral xuma iyo waxbaa ka jira marka waxaa kaloo isleeyahay see lagu xaliyo dhibaatada jirta hadda ma la xaliyo waxaa shaqo loo qaban lahay waa qabaa'ilada madax iskula jiro reereeisdirirsan reereebel waxay leeyihi saana igsoo dhawaa soo gelin magaaladan aan hadaa la qabtaan xakumahay shidaakadaas iyo dhibaatadaas meesha ka jirto waxaa intaas dhaafsiisan siyaasiyiin oo wax kala bursanaya oo dawlada federaalka lafteeda kamid ah oo maaragtay ayaa ciidanka horboodaya hadana oo aan taliska ku jirin shaqada aan ciidanka waxba shaqo ku lahayn horboodada ayaa dhibaatada abuuraaya marka wax badan baa meesha ka jiro wasaaradda gaashaad dhiga lafteeda islama socoto oo eh, waa igama dhaga yarid waxa kan yaraya gooxa iyo qaylada ka yarayso oo aan maaragtay eh, marka waxaasoo dhan jira waxaasoo dhan oo la xallinin eh, ciidanka badidiisa tirada badnaanteeda waxbana soo kordhinayso siyaasi marcade ayuu ahaa oo ka hadlayay arrimaha ku aadan ciidamada la filayo in lagu biiriyo dagaalka dhanka al-shabaab kuwaasi oo dalka eritrea lagu soo tababaray dhinaca kalena haddii aynu eegno marinka khaza weli waxaa ka daraya xaaladya oo ay ku sugan yihiin dadka reer falastiin waxaana jira in markaa dadku ay wajahayaan xaalado nololeed oo aada u adag maadaama duqeymuhu ay weli ku socdaan marinkaasi sidoo kalena dadka khaza ku nool ay dareemayaan biyoyari tayari iyo sidoo kale caafimaadkii oo xitaa gabaabsi noqday maadaama adeegyadii caafimaadka gabi ahaanba ay joogsadeen waxaa la jaray adeegyadii korontada biyaha iyo wax waliba oo geli jiray marinka khazo oo awalba go-doon ku jiray lix toban sano waxaana usii dheer haatan duqeymaha aan loo meeldayin ay geysanayaan milatariga maamulka yuhuudda in ka badan kun ruux ayaa la sheegay in lagu la-yahay burburka dhismayaasha daaraha ku burburay duqeymaha maamulka yuhuudda waxaana la aaminsan yahay in dadkaasi ay geeriyoodeen oo ay ku hoos jiraan dhismayaasha burburay maadaama duqeymaha maamulka yuhuuddu ay adeegsanayaan bambaanooyinka wax burburiya taa oo keenaysa in dabaq dhan uu markaa gebi ahaanba dhulka yimaado maadaama ay aada u adag tahay marka la eego haatan xaaladda ka jirta marinka khaza hay-adaha sidoo kale qaramada midoobey ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka waxay ka deerinayaan xaaladda marinka iyo sidoo kale in weli ay adag tahay xitaa in la gaarsiin karo gurmad dadku waxa ugu badan ay tabayaan haatan waa inay helaan wax ay cabaan iyo wax ay cunaan maadaama ay gabaabsi yihiin dhammaan waxyaabihii nolosha muhiimka u ahaa waxaana laga xiray wadooyinkii muhiimka ahaa ay dadku ay kaga imaan lahaayeen gurmadka halkii wado ee masarna waa ay xiratay oo waxaa jira in xaaladu ay aada u adagtahay weli masarna arrintaa ay kala kurantay dhaleeceen aada u xoogan sidoo kale raiisul wasaaraha wadanka bakistan waxa uu leeyahay waxaa isra-el ay ku sameyneyso marinka khaza waa waxa loo yaqaano genocide ama xasuuq bani-aadanimo taasi oo keeni karta inay sii dheeraato cadaawada reer falastiin iyo yahuudda kusimaha ra-iisul wasaaraha waddanka baakistan ahna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee baakistan jaliil cabaas jilaani ayaa waxa uu sheegay in pakistan ay aad u cambaaranayso babaanooyinka lagu burburinayo marinka khaza taa oo sheegay ficilada inay qeexayaan cadaawadda israa'iil ay u qabto dadka reer falastiin arintaasna waxa uu ku tilmaamay xasuuq tani waa mid aada u adag dadku waxa ay dareemayaan inay u baahan yihiin gargaar bini-aadamnimo sidoo kale waxaa adag gurmadka gaaraya khaza xaaladan waxaa lagu qeexi karaa uun xasuuq waxa ka socda khaza waa xasuuq ayuu ku celceliyay jilaani wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee baakistan ahna kusimaha ra-iisul wasaaraha wuxuu sidoo kale intaa ku daray in baakistan ay taageerayso dadka reer falastiin ee la kulmaya caqabadaha nololeed iyo baaba ay ku hayaan israel wuxuu sidoo kale u sheegay qarabada midoobay in ay markaa mar waliba taageersan yihiin iyaga dhibaatada lagu haya dadka falastiin ayna u muuqan kuwo wax ka qabanaya dhibaatada ay wajahayaan dadka reer falastiin inagu doorkeennu waa uu cad yahay mar weliba waxaynu taageeraynaa dadka reer falastiin qadiyadda falastiin waa mid soo jireen ah waa ayna jiri doontaa ma aqbali karno waxa lagu hayo dadka reer falastiin ayuu hadalkiisa raaciyey wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka bakistan ahna kusimaha ra-iisul wasaaraha ninka lagu magacaabo jaliil cabaas jeylaani dalal badan oo caalamka ayaa weli waxa ay markaasi cambaarinayaan tacadiyada ka dhanka ah xuqulisaanka ee ay geysanayaan maamulka yuhuuddu xilli weli israel ay u muuqato inay markaa dhagaha ka fureysato baaqyada loo jeedinaya ee ku aadan inay markaa joojiyaan tacadiyada ka dhanka ah bini-aadantinimada ay ku hayaan dadka reer falastiin khasaaruhu waxaa u muuqdaa mid sii kordhaya barakaca iyo sidoo kale dadka barakacayana waa ay sii kordhaysaa dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha maamulka yuhuudda benyamin netanyahu ayaa beeniyey in markaa ay ogol yihiin xabad joojin ku aadan inay joojiyaan duqeymaha arintaa wuxuu sheegay inay waxba kama jiraan tahay qorshahooduna uu yahay inay sii wadaan marka la eego waxay ugu yeereen howlgalka ay kusoo afjarayaan ururka xamaas ee falastiin sidoo kale waxaa markaa lasoo warinayaa warbaahinta mareykankuna ay qorayaan inkastoo aysan xaqiiq u muuqan in masar ay dib u fureyso wadada raafac loo yaqaano ee markaa ay gurmud ka gaarsiin karaan dadka reer falastiin dadka kale iyo dad dadyooga caalamkaba sidoo kale waxaa kordhaya khasaaraha ka dhalanaya dagaalka falastiin iyo sidoo kale ururka waa xamaas iyo sidoo kale maamulka yahuudda kun iyo afar boqol oo ruux oo israa'iiliyiin ah ayaa lagu dilay gudaha israel iyo xadkaba tan iyo markii uu dagaalka bilowday toddobadii bishan oktoobar sidaasoo kale maamulka yuhuudda waxa ay duqeymo iyo dagaalba ku dileen laba oo ruux oo dadka falastiiniyiinta ah kuwaasi oo ku dhintay weeraro iyo duqeymo ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee milatariga maamulka yuhuudda dhaawacuna waa sidaasoo kale oo tobanaan kun ayuu ku dhow yahay waxaana weli sii kordhaya khasaaraha gaaraya ah dadka reer falastiin weli barnaamij kol adegeysanaysaan keenn oad nagala socotaan saaxiiba barnaamijka waa la socotaan k nn waad naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal markaan waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleynta afar labaatanka saaca qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhegaysataan wadajir xubinta waxaa idila socodsiinayaa anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ifraah axmed xuseen ifraah waxaynu ku bilaabeynaa hadaleynta afar ka saaca ee lasoo dhaafay aadka loo hadalhayay baraha bulshada haddaynu ku bilaabno magaalada muqdisho xalay shacabka soomaaliyeed badi isugu soo baxeen iyagoo markaas muujinaya farxadda iyo sidoo kaleeto in ciidamada eritrea laga keenay ay soo dhaweynayaan sidoo kaleeto markaynu eegno ciidamada eritrea laga keenay waxay diyaar u yihiin inay wejiga labaad ee al-shabaab ama dagaalka dhanka al-shabaab ay galaan markaynu eegno madaxweynaha soomaaliya xasan maxmuud ayaa dhowaan waxa uu gaaray wadanka eritrea isagoo markaa ciidamada lagu soo tababaray halkaa uu kulamo kala duwan ula qaatay marka ugu dambeyntiina ciidamadii waa la keenay shalay garoonka aadan cabdulla cismaan ayay kasoo degeen iyagoo markaasi dabcan shacabka soomaaliyeed ay si fiican usoo dhaweeyeen ifraax aad yaad cabdirashiido waa sida aad sheegtee dadka reer muqdisho ayaa xalay iskugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee caasimadda iyaga oo soo dhoweynaya ciidamada laga soo daabulay dalkaasi elitariya ee tababarka ku maqnaa isgoyska taleex magaalada muqdisho ayaa waxaa xalay iskugu soo baxay dadweyne aad u badan oo ku faraxsan dib u soo celinta ciidanka tababarka ugu maqnaa dalkaasi elitariya markii laga soo tago ehelada askartaasi waxaa xalay soo camiray dad badan oo ku faraxsan soo noqoshada ciidanka oo usoo tababartay dalkooda waxaana la xiray jidadka muhiimka ah ee degmooyinka xiga garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho hadaleynta ayaan intaan kusoo gabagabaynaynay markan dhankii qormooyinka waa tahay qormada ugu horraysa dhankayga nolosha waxaad u baahan tahay inaad xil iska saarto sidii aad u maarayn lahayd caafimaadkaaga lacagtaada xiriirkaaga iyo farxadaada inta aad nooshahay noloshu waa safar ee ma aha meel loo socdo ma aha in la gaaro dhammaadka nolosha ee waa ku raaxaysiga iyo ku noolaanshaha deganaan marka aad si degan u qaadato nolosha waxaa ka buuxa caqabado laakiin caqabadaha loolama jeedo inay naga adkaadaan ama ayna burburiyaan balse waa imtixaan xagga rabbi ka yimid waxaana mudan in aan ku samirno noloshu waxaay ku saabsan tahay helitaanka ujeedada iswey weydii maxaa lay abuuray maxaan la kulmi doonaa marka aan dhinto qormada ugu dambeysa dhankayga waxaa lagu bilaabay sida tan aqoonta aad naftaada u leedahay kaga kalsoonow ammaanta dadka ku ammaanaya mar weliba nafsadaada haddii aad ku kalsoon tahay waxaad arkaysaa in noloshaada aad kor u qaadi karto sidoo kaleet waxaa leeyahay qalbiyo badan oo inoo jila wanaag waxaa si lama filaan ah inoogu qeexa shakhsiyaadka dhabta ah sidoo kale qalbiyo badan ayaa dhaawacmay waxayna ku dhaawacmeen waxyaabo aan micno lahayn laakiin mar weliba haddaad allah subxaana watacaala aad ku xihan tahay sidoo kaleetana ah mar weliba aad qur-aanka kariimka aad aqriso qalbigaaga wuxuu ku noqonayaa qalbi aad iyo aad u saafiya xushmada ugu wanaagsan dunida waa inaad xishmaysaa waalidkaaga sidoo kaleetana macalinkaaga mar waliba aad macalinkaaga xishmayso sidoo kale waalidkaagana adigana noloshaada waxaad noqonaysaa qof markaa guulaysta ayuu qoraaga qurmadan kusoo gebagabeeyey waxaanu kasoo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala maxamed abshir bandhigga warbaahinta bulshada xubintii bandhiga warbaahinta bulshada maqleysan oo qayb ka ahayd barnaamijka ogaal warbixinada kale ee barnamijka hadi xukuumadda philipiin waxay shiinaha ku adeysay inay qaadayaan tallaabooyin u muuqda kuwo ay ku daandaansanayaan xukuumaddaasi gaar ahaana ah inay markaa kusoo xadgudbeen badda lagu muransan yahay ee koonfurta shiinaha kadib markii markab ay leeyihiin xukuumadda shiinuhu la sheegay inuu isticmaalay marinkaasi oo ay ku muransan yihiin iskuna khilaafsan yihiin xukuumadaha philipiin iyo sidoo kale beijing philibiin waxay sheegtay in markaa ay ka dhacday dhacdada ku aadan xadgudubka baddeeda ama badda lagu muransan yahay ay kusoo xadgudbeen maraakiibta shiinuhu saddex-iyo tobankii bishan oktoobar meel u dhow jasiiradda lagu magacaabo tito sidoo kalena loo yaqaano bagaza iceland oo dalka philibiin ka ah waxay shaaca ka qaaday in arrintaasi ay u muuqato mid markaa lagu xadgudbayo jiritaanka iyo madax banaanida xukuumadda philibiin ayna arrintaasi keeni karto inay markaa kordhiso xiisada udhexeysa shiinaha iyo philibiin markabkan waxaa la sheegay markaa inuu isticmaalay badda lagu muransan yahay sidoo kalena uu usoo dhaafay gudaha masaafo dhan saddex boqol iyo labaatan mitir iyadoo sidaa ay qoraalku sheegeen ciidamada badda ee waddankaasi philibiin sidoo kale muuqaal lasoo dhigay warbaahinta ayaa muujinayay eh, qayb ahaan jasiiradda titu loo yaqaano in markaa ay kusoo isticmaalayaan maraakiibta dagaalka iyo maraakiibta kale ee ganacsiga ee shiinaha taasi oo keeni karta inay korodho xiisada labada dal udhexeysa ee ku aadan inay isku dhacdhex mari karo milatariga shiinaha iyo sidoo kale philibiin tani waa khatar waa khad in lagu soo xadgudbo baddayada waxay keeni kartaa in labadu wada noolaado waxaana imaan karaa dagaal muranka baddu waxa ahaa soo jireen isku dhacyada in laga hortago waa muhiim taa ayaa muhiim ah haddii kale waxaa imaan karaa in dad badan ay noloshooda dhumiyaan ama ay geeriyoodaan ayuu yidhi admiraal alberto carlos oo isagu ah madaxa ciidamada badda ee xukuumadda philibiin shiinuhu waa inay si deg dega ah u joojiyaan ficilada aan keenaynin nabadgelyada ee ku aadan inay ku xadgudbaan sharciyada caalamiga ah iyo sidoo kale badda philibiin taa ayaynu uga digeynaa ayaa lagu yidhi sidoo kale qoraal ka soo baxay ciidamada badda ee wadankaasi filibiin xukuumadaha filibiin iyo shiinaha ayaa waxay inta badan iyagu isku haystaan cidda iskale badda koonfurta shiinaha dhacda iyo ay markaa bad ahaan ugu muransan yihiin labada dal dalkii leh waana midda keentay in murankoodu uu sanado badan soo jiro tan iyo toddobaatameeyadii arrintan waxay inta badan keentaa in labada dalba xiisadooda ay korodho markii mid ka mid ah maraakiibta labada dal uu isticmaalo markaa baddan lagu muransan yahay ee koonfurta shiinaha dhacda ugu dambeyntiina qaramada midoobay waxa ay mar kale ka digeysaa xaaladda khaza waxay sheegaysaa in markaa malaayiin ruux ay u baahan yihiin gurmad deg deg ah iyo sidoo kale kumanaan kun oo kale oo ku barakacay colaada ka aloosan marinka khaza xilli duqeymaha maamulka yuhuuddu ay joogta yihiin welina ay ka socdaan markaasi marinka khaza waxaa lasoo warinayaa sida ay qaramada midoobe sheegtay in dadka reer khaza ay dareemayaan xaalad nololeed oo aad u adag ayna u baahan yihiin in loo furo marino iyo wadooyinka si ugu yaraan ay u helaan gargaar bini-aadantinimo haddii ay noqoto caafimaad cunto iyo waxyaabaha kale ee dadka muhiimka u ah waxa dadka reer khaza u baahan yihiin in wax laga qabto xaaladooda tani waa mid khatar ah nolosha ayaa khatar ugu jira inay geeriyoodaan dhammaantood waxay u baahan yihiin gurmad deg deg ah ayaa lagu yiri qoraal soo baxay hay-adaha qaramada midoobey ee ka shaqeeya arrimaha baniaadantinimada xilli maamulka yuhuuddu ay soo xireen waddo waliba iyo marin weliba oo muhiim ah oo ay isticmaali lahaayeen dadka reer khaza oo lix iyo toban sano go-doon ku jira waxaa jira waddooyin yar oo loo ogol yahay inay markaa kaga soo gudbi karaan gargaarka iyagiina waxaa xiray maamulka yuhuudda tan iyo markii weerarkii lama filaankaha dagaalyahanada ururka xamaas iyo jihaadiyiintu ay ku qaadeen toddobadii bishan oktoobar marinka khaza iyo deegaanada kale ay ku sugan yihiin maamulka yuhuudda markana dhegeystayaal waxaad kuso dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa warkalamaanay shabaab waa la helo habka loogu tego hadda way ordayaane ma jidha war in shabaab la helo la haraatiyayo ti la kulmeen way jidhaa war waxaad ka tagtay ma jabin iyo waa jabeen waa isku qaban jidheen war gabdhaha baraamburka uga ciyaarina maxaad uga bilaabi weysay hoobaala hoobaalayow hadda way jabeen war waxaa kaloo la yidhi jeebada shabaab waa jidhaa madax ku joogta war waxaa kaloo la yidhi jadhaa balafta qaarkeeda iyo jamacdu waa been aryaadhaha waxaa kaloo la yidhi shabaabka jadaan muuday ku dhex jireen eh. inay jabeensee waa eh. jadaan muuday ku dhex jireen eh. inay jabeensee waa jidha igawalle intaan garanayo way dhaaftay ma wax nagu boqnaadoo qabo war waxaa kaloo la yidhi jadda iyo markii loogu tegey jiinka webiyaasha wax ka tabar yar jiis bay noqdeen aan ku joogsadaye ma jidhaa inuu jabay shabaab loo jirnaxi maaha war bislow godad iyo siday ugu jireen bahoolaje jeexjeexan jamxar bay noqdeenoo tunkay jidir ku yeesheen waa jidhaa inuu jabay colkii jaahilka ahaa waryaalka xaafadda waxay leeyihiin eh. cirka in loo feeriyey waa hawada in loo diray waa jidhaa in la jebiyey waa jidha iyo waa jidhaa isku qaban jidheen eh. weliba ma jidho warka waa u baadin jidheen war kalemaanay war ma haysiin eh. khawaarijtii ku dhacday waa la yaabay waana lagu tuntay xaa'i keenaana ka dhacday burujeed meesha la yidhahdana afkoodii bari jiraa koofur loo jeediyey marka warya dhammaantiid hajabe inow jaabay waajidha war waxaa kaloo la yidhi eh. waad ilduuftee maxaahan waana kuu soo akhriyey eh. eedi doonow maxaahan aayar sooco ku idhi eh. arrimahan ku helay imiisaankaaga diige war bislow waxaad ka tagtay sida goosan adhi amba mana ku idhi war waxaa la yidhi waad digniine waad digniine isdaryeelu dadka soo raac leedaan waatu ilayahana diini ana uwa weewe war waa waalantihiin diinna ma lihidina dadka ka leexda miya war carabtu aamal xisaabakay dhahaan war hindina waxay tahdaa mushkilna hiye war hindi ma taqaanide khawaarij buhaajaa mushkilna buhaajahaahe war inta aad ka hadasheen oo dhan ma khawaarijta ka mid yihiin minaa gabbah arshuula daakhiliya war amiirkii miyaa fakaday hayey doolliga war ma warmaysan buntland waxaa lagu qabtay amiirkii sirdoonka iyo sahanka iyo warwaraynta u qaabilsanaa argagixidada shabaab malaa u leeyey war weligii warka waa dhex aradhana xiga dhexgelile buntland sirdoonkeedu waa shaqaynaya waa indhifuraya gacantay ku soo soo dhigeen hadda mar dhowna maxkamad baa la horkeenahayaa warwar ma haysiine shabaab iyo khayrkood waa is-abdhayd gareeyeen haddaad nashiido ku ogeedeenna hadda hees baa u shidan oo la yidhaa almushkila weyn waxayna leeyihiin meel kastaa nagala galaya almushkila weyn dagaal baa nagu socday almushkila weyn lacagtiba waan la'nahay almushkila weyn dacish ma aragnay almushkila weyn garbaheennii weynaya almushkila weyn jidadkii naga xirmaya almushkila weyn duulaan baa nagula yahay almushkila weyn safaradaana dul joogay almushkila weyn noloshii soo dhammaataya almushkila weyn xasan baana gulu salidaya almushkila weyn mahad baana fiirinaya almushkila weyn xaggeen u cararnaaye almushkila weyn arya cabdikuusa waa dhega cuslaadeen dumar waaweyn aan rabnaahay dhaheen miyaa tiri war cabdulow nimankii waaweynaa miyaa dhuudhuubtay war khawaarijta idin dhibtay maa dhahdiin shabaab beenbeen codlaha bulshada kuma lay kartida balaaya intaysan dhicin ordaha biyo idin dhiftee baxoo naga taga warya aryadhaha samigay cabdulaba wuxuu yidhi tifaaq kuu jira taawaade qurxaan baxsha tiimaadaadan tifaaq kuu jira taawaade qurxaan baxsha tiimaadaadan war cabdulla waxaa la yidhi soomaalidu taswiir kama baxshaan waayihii tegey wax timaadda loo sii dhigtana tamani maayaane xaajada kolkaa taagan bay tabi yaqaanayne tafantoof ayaamaha noqdoo lagu tabaaloobo toddobaad markii laga gudboo tacajubkii daayo aynig iyo tabtii ay ahayd uma tilmaamaan islo waxaa kaloo hore loo yidhi wax teegay lama tiigsaade himaadaada la toosiya war waxaa kaloo layidhi talaxuma haddii lagu tartamo buunda loo tiriyo lana tago garoon loo tabciya meel biladi taallo soomaalida in loo toli lahaa taa anaa huba warwallaweynay war ma haysiine madaxweyne muuse bixi wuxuu ka hadlay dagaalkii ka dhacay laascaanood shabaabaa lagu arkay miyuu mar kale yidhi ubow intoo dhan ma aamusnaa waar axmedow war ma hayside madaxweyne muuse bixi oo hadlay hadalkiisa waxaan u qaatay gooja caddee dagaal talyaari ku beermay taariikh xumada iyo iga raacday soyaalkahaygu taalo warbao madaxweyne siciid dari oo doorashada ka hadlay oo yidhi weliba qof iyo baa la qabanaya muddadu ay laba bilood ka dhiman tahay waxaan u gartay hadalkiisa tiraya cuduriyo nimay tawsi haysa ilantah madaaye aryadhaha madaxweyne xasan sheikh oo ka hadla dagaalka iyo marxaladda hadda lagu jirana wuxuu yidhi ma xasuuqi soobaad rabtiin beri gashow inaan u taagnaanno mase dagaalka horaan u diyaargaroobe waa igu raacaysiin kulligiin siyaasiyiintana wuxuu uga diga dagaalka khawaariijta in la siyaasadeeyo muga mugaan dhegansana warkiisa waxaa iiga soo baxay taageer allahayow arinteena kala taal adaa toosi karaye warkalamaanay war ma haysiine hogaamiyaha s s t qaatuma firdhiye wuxuu raaligelin ka bixiyey dadkii reer koofur galbeed ee sanadkii laascaanood laga soo raafay wuxuuna yidhi dilalkii laascaanood ka dhacayaa dadkaas lagu eedeeyey laakiin markii la soo saaray waa sii laba jibbaarmeen dilalkii taasuna waxay markhaati u tahay inaysan iyagu luku lahayn laakiin talaxumo aan laga fiirsanaa falkaas loo sameeyey waana ka xunnahay waana ka raaligelinayna dadka koonfur galbeed haddana waxaan diyaar u nahay inay laascaanudku soo laabtaanoon ku soo dhowayno naw waalwallaweynay war ma haysiine musabixiyo maxamedka ahin waxay doonayeen dadkaas inaan dagaalka waxyeella ku soo gaadhin oo aan lagu khaldamin markaa dee ma waqlo waxaan maqli jiray ah. tanina waa yaabe ma keenteen war kalemaanay war ma haysaane ah. madaxweyne xasan sheekh wuxuu xariga ka jaray ah. laba waddo oo mid ka mid ah loogu magac daray madaxweynihii hore cali mahdi maxamed war madaxweyne cali mahdi allah u naxariistee hadda ka hor waxaa la yidhi eedhikaaraad magaalada ku martaa lagaa rabaahe hadda ma waddaa loogu magac daray waalugaas cidaan aqoon ma xurmayso ow madaxweyne ummadda ayaa aqoonsi weydiiyey warwarkaan naga dhex gelinine xantu waxay sheegaysaa shirkii madaxweynuhu uu la qaatay golaha wasiirada maxaa soo wadaa ninkaan furinta tagayn iska tago miyuu ma cid laysoo galay baa jidhay war maqaaraa la ogaaday musuq maasuq waa dembi weyn miyuu yidhi soomaali hal cadow bay leedahay miyuu ku celiyey war waa xanuunsantihiinoo xitaa xan laydinma sheegi karee xanta lafteeda ha xamanine xanta warka aan ku helay wuxuu sheegayaa madaxweynuhu inuu ku yidhi wasiirada shan qof maahane intiinna kale idinma aanan arkin dagaalkana kamaadnaan qayb qaadan wax aad qabateenna cid sheegi kartaa ma jirto bal wax kale iska daaya wasaaradihiinniibaa xitaa idin waayey cid kale iska daaya xitaa ehelkiinniibaa idin waayey dacwoonaya oo maalin walba idinka dacwoonaya naw iga walle waa runtiisa anaa ku dabaqo telefoonadii layga qaban waayey war madaxweynuhu wasiirada hotel dikaale iska degan miyuu ogaaday war qaaraa maalintii xilwareejinta kadib aan wasaaradooda imaanaa la yidhi ubowtasto musuqmaasuq bilowgii maaha war qaara xataa waxay diidan yihiin inay shabaab soo hadal qaadaan war qaar baa la sheegaya leh kaamirada iga leexiya war annugu waxaan aqaanaa kuwa shabaab inay soo hadal qaadaan aan ogolayn meelaha qaarna facemaa soo xigta oo barfiiladooda musawiro kale u saaran waar walla weyne waa la soo shaqo tagaye jiifoo jaq baa la yidhaahdaa inay bixiyaan cashuurta khawaarijta war adinka shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan miyaadnaan maqal war hadda waxaa la joogaa xilligii la kala miirmayey tana waxaa xilkii laga xayuubiyey guddoomiyihii jaamacadda ummadda haye mala soo xiray war waxaan maqli jiray waa kala guurki waa kala guurki waa kala guurki war walla weyne anaguna waxaanu dhahnaa kala guurki maahe kala guuraasha weeye garo war waxaa kaloo la yidhi dadyow dibida qaar caabudaan dhiraha daaqaysa oo diin kala durugsan baa dani dejisaaye eh. soomaalida maxaa kala dijoy taa isugu diid war su'aashaasu maxarakaday ku socotaa war kalemaanay war ma haysiine eh. reer falastiin ayagoo qahaya oo qase yuhuuddu ku amartay inay ka guuraan eh. ayaa xasuuq loogu daray hadda waxay maraysaa meydkii carruurta dumarka iyo waayeellada in tareelayaal lagu raro taasoo jirtana maraykanku wuxuu sheegay hub cusub inuu siinayo israa'iil caqligiina waa fooraraayo xaquuq bini'aadan lama ilaalsho war maraykanka israa'iil maqas bay u tahay wax ku goostee wadamihii carbeed taas ma daawadeen warwar baadnaan ogeyne maraykanku aadanaha uu xuquuqdooda ilaaliyo falastiin ka mid maahan war calaa kulli xaal falastiin maanta ta ka taagan adduunka wax damiir leh hadday joogaan wax la daawan karo ma aha waxaana ciil iyo caloolxumo ah carab laba milyan ka badan lix milyan oo yuhuudayna sidaa dadkooda u xasuuqdo waa boqol yahuuduye rag baa biirinaayo baarka uu firaaye barqan laguma miyadna hore u maqal warwar iyo dhammaantii waxaa ka tagtay bushimaha dushoodiio been weye nabaduye baaru daqiicdiyo buntuq weeye dunuudiye xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagabo u ahayd barnaamijkii ogaal oad kala socoteen keenan guud ahaanna waa inaga intaa saaxiibayaal barnaamijka ogaal anigoo cabdiciis beerad ila socodsiinaya cabdiraxmaan keysaafir sameynaya intaan barnaamijkan la mida ku kulmi doona nabadgelyo